بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عشر كنا لشا قدام بيسي باو ما جاء في اللحم حضور مرقص حاوية حلقاس دورتا حديثي قدام بيسي intaa ka horreysay mooyaane casharku wuxuu lixdii daqiiqe ugu dambeysay waxaa la yidhi duubitaan saxa ma duubin oo siduu ahaa markaa waxaan samaynaynaa waan yar dulmaraynaa laqmaha macnaha si uu nafcigu u caam yeelo insha allah baabu maa jaa wixii ku yid buu baab yahay fii akli laxmi hilibka cunitaankiisa waxadathanii can malik yaxya bnu saciid عن يحيى بن سعيد أن عمر, أن عمر بن الخطاب قال وحوري إياكم واللحم إياكم إنك وحديك الدقيا واللحم يهلب كافة إن الله وحوصناتي ضراوة بلود وكضراوة الخمر الخمر ذا بلوديس وكلاء موقوف ويان تفرغد به مالك بمعنى وحاويا وثليه عادئي هكا عاديا لنك وضع وحدثني عن مالك يحيى بن سعيد الأنسار أن عمر بن الخطاب بادرك وحصوق قال جابر بن عبد الله ومعه معيسى وحا جابر حمال حمال اللحم حرمه لباها معيسى فقال وحوري ما هذا وحن ومحي فقال وحوري يا أمير المؤمنين قرمنا ونوحي سنة اللحم هلبكي فاشتريت بدرهم hal dirham baan kusoo iibiyey markaa fashtaraytu bidirhamin hal dirham baan kusoo iibsaday laxman hiri faqaala cumar khadaab wuxuu yidhi amaa yuriidu axadukum midkimiuna ah doonayn an yadwiya inuu laabo badnahu calooshiisa can jaarihi daraskiisa oo min camiha mayn adeerkii bimacnaa isagu inuu markaa bog laanaado oo in iyo dariskiisa uu markaas waxaa u doorbido miyuuna awoodi karin ayna tadhabu xaggeebayda kaga tagtay cankum xaggiinna هذه الآية آياتني أذهبتم واتكستين طيباتكم طيباتكم وضا في حياتكم الدنيا الدنيا دينا دواتكم بابيسين واستمتعتم بها وتراحيستين باب ما جاوي حكم بابي في لبس الخاتم فرقشقا waxa weeyaan markaas waxa weeyaan xidhashadiisa khaatam markaas sagaal luuqa ku jirta waa nil markaa mise toban khaatamun iyo khaatamun iyo khaatimun iyo khatamun iyo khataamun iyo khaatiyaamun iyo khaytuumin iyo khitaamun waayahay iyo khaataam khaata'amun <clears throat> waa nabi baa lagu jamcinaya khudnadma caddi luuqaati alkhaatam intudimad hamaaniyan maa xawaaha qabla nidaamin khataamun khatamun khatamun khaatimun khataamun khaatiyaamun wakhaytuumin wakhitaamun وهمز مفتوح وطاء تاسع وإذا ساغ القياس أتم العشر خاتم <coughs> وايه وحدثني مرقى وحوري مرقى بالحرشيسة كوران مرقى سيدة الراجحة marka ragga markaas waxa weeyaan uma banaano dahabku fidada iyo dahabku midna uma banaano laakiin waxa uga banaan kali ah fidada inuu fargashi ka dhigto isticmaalka markaana way ka siman yihiin rag iyo dumar waa ka xaraam ilaa ragga dumarka waxa loo baneeyay inay isku qurxiyaan وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحي البص خاتم فرقش كيحد من ذهبنا وايه اللهم استعان ثم قال قام رسول الله بيستاغي صلى الله عليه وسلم فنبذه مرقى صوته وقال وحوري لا البس أبدا ولقي حرمايه قال وحوري فنبذ الناس ضدكنا ويتورين خواتيمهم فرقشياشودي ويتورين وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار المدني قال وحوري سألت سعيد المصيب عن ويدي عن لبس الخاتم ama faraantiga xidhashadiisa faqaala wuxuu yidhi albasuhu ilbashu xidho buu yidhi wa akhbir naasa dadka u warramani anigoo aftaytuka bidaalika arrinkaynaan kuu fagooday waa xadiis maqduuca tafarqada bihi maalik marka wuxuu isagu ka wadaa cumuumanba farqashigu uu banaayahay sawaan kaana fidatan oo markaas waxaa weeyaan dahabanba ha noqda ee waayaha allahuma saaan aleyh baabu nasci lmacaaliiqi waxyaalaha qoorta markaas waxyaalaha qoorta lagu xidhay in laga siibaya waljarasi biraha min alcunuqi qoorta in laga siiba marka yani waxaa weeyaan wixii qoorta lagu xidho ee markaa il iyo waxyaalaha lagaga xidho si markaas waxaa weeyaan in laga siibo marka birta keliya iyo maahe wixii lagu xidho dhan bay noqonayaan ama ciyaalka markay dhashaan malmalka iyo milixda iyo howlaha loo xidho ha noqdaan ama mase haba noqdaan dee markaas waxaa weeya xoolaha markii biraha iyo waxa loo xidho ee isha laga ilaalinayaba ha noqotee marna ma banaano وحدثني عن مالك مرقس وحي باو ما جاء وحي يمد في نزع المعاليق وحيالها وقورت لغو خدو إلا قسيبية والجرس برحم العنق قورتا وحدثني وحوى يحيى ويورقى عن مالك وكوري عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن التميم عباد بن التميم المازني اختلف في اسم جده أوغي مقعيس والاسكوها يا أقوال باقصوا يوم مسألة أيضا waxay culimada qaybo kamid ah waa saxaabi qaarkoodna may bay yidhaaheen kolley waa la isku hayaa masalada khilaafaa ku jira waxaa la yidhaahaa isaga iyo sheekhiisa iyo markaas waxaa weeya isaga iyo sheekhiisa iyo qaawiga isaga ka warqamaaba waa ree ansaari waa ree madiina waayaha allahuma astacaan saa darteed markaas waxaa weeyaan cabdullaahi bin abi bakr bin muxamed bin camr alxasmi iyo cabaad binu tamiim labaduna waa laba taabici weeyaan cala alqowl alraajixi waa taabici jaliila wuxuu yidhi marka ana abaa bashiir alansaari ninka loo yaqaano ninka isagii markaas waxaa weeyaan akhbarahu u warramay annahu kaana inuu ahaa maca rasuulillahi sala allahu alay wasalam fii bacdi asfaarihi safaradiisa barhkood ayuu ahaa markaas waxaa inuu markaa ku sugnaa allahuma istacaan nabiga maciisa qaala wuxuu yihi faarsala rasuullahi baadila sala allahu alay wasalam rasuulan buu diray rasuulkaasina wuxuu yidhi markaas waxaa weeye qaala cabdullaahi ibn abi bakrin wuxuu yihi xasibtu waxaan u maleyn annahu abaabashiir qaala inuu yidhi wannaasu dadkuna fii maqiilihim bay ku sugnaayeen meeshay ku qayluushanayeen laa tabqiyanayana kuwa baaqi ahaan laa tabqiyanayana ku baaqi ahaan markaas fii raqabati baciirin awr qoortii qilaadatun kuul oo min watarin xadhiga ow qilaadatun ama kuul ilaa haddii kale qudicad waa in la gooyo xadiidka bukhaariiyo muslim baa soo saaray qaala yaxyaa wuxuu ihi wasamictu maalikan baa maqlay yaquulu isagoo leh araa daalika arrinkaa waxaan u malayn minal cayni isha in laga xidhin jiray markaa kitaabulcayni haddana halkan ishii buu baab yahay markaa yacni waxaa weeyaan halkaasoo nebiga waxaa ka sugan sala allahu alay wasalam inuu yidhi alcaynu xaqun bimacnaa waa shay-un haabitun mawjuudun weeyaan ee in lagu ilayaa xaqa maaha macnaheedu waa shay sugan weeyaan macnaheedu sidaas weeyaan dawaa'ifta mubtadicada qeyb ka mid a ah inkirtay laakiin markaas waxa weeyaan waa shay jira oo sharciya marka waa shay jiro markaas oo waxa weeya mawjuud ah markaas wuxuu yidhi baabul wadooyin laga weysaysamaya alcayni isha qofka haddaad ilaysa inaad u weysaysato qaabkaad u weysaysanaysanna dee kolley markaa xadiidkeenu ugu tegi doonaaye وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف محمد بن أمامة بن سهل بن حنيف منك ألا يداه اللهم السلام عليه تقولان محمد بن سهل بن أمامة بن, بن سهل بن حنيف نسق بركة سهيل باكو قرن taasina waa taxriif eh sax maaha markaas waa taxriif weeyaan waa taxriif min annaasiki ka ahaaday waa saxaabi shahiira markaa saxaabigaasi allahuma astacaan caleyhi tqlaam marka wuxuu yidhi annahu samica abaahu abihi maqlay marka laakiin maxamedka ayaa markaas waxa weeyaan taabici ah marka taqriibu tahdiibka ibn xajarna wuxuu ku sheegay abi daawud iyo nasaa-i ibn maaja baa ka wariyay waana hiqa dabaqada lixaadna ka mid a xadiidkan keliyuna muwadaa ku leeyahay ee xadiid kale kumana muwadaa markaa isagu halkaa xadiid kaliyuba ku leeyahayba waay allahuma mustacaan aabihii uu maqlay markaas wuxuu yidhi yaquul isagoo iktasala maydhay markaa sahal binu xunayf xunayf la dhihi jiray markaa bilkharqaari meesha akhraar liilaahu ku maydhay markaa fanazaca jubbatan buu siibay kaanad ayd caleyhi dushiisa wa caamir binu rabiicatana yanduru wuu fiirinayay qaala wuxuu uhi wa kaana sahlu wuxuu ar rajula nin abyada cad xasan jildi jirkiisuu qurux badan yahay qaala wuxuu ihi faqaala lahu caamir bnu rabiicata ku yidhi maa ra-aytum aan arakal yowmi maantoo kale walaa jilda cadraa gabadh bikaara jirkeeduna sidan oo kale ma ahaa waayahay qaala wuxuu yidhi fawcika waxaa la xanuujiyey qaala wuxuu yihi raawigii fawcika waxaa la xanuujiyey sahal makaanahu meeshiisii halkiibuu ku suuxay waaye fawtiye markaa washtada wackuhu xanuunkiisana wuu adkaaday fawtiye rasuullahi baa loo yimi sala allahu alay wasalam fa ukhbira waa loo warramay ana sahal wucika ina xanuujiyey wa anahu hayru qaayixin inuuna carqaabi karin macaka macaga yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow fa ataahu rasuululahi baa u yimi sala allahu alay wasalam فأخبره مرقاس ورقمي سهل سهل بالذي كان هذا من شأن عامر فقال رسول الله وحوري صلى الله عليه وسلم على ما يقتل محمود لي أحدكم متكين أخاه ولالك محمود لي ألا برغت محاض الله الله برغت حلا برغت محاض بركين ويدي الله بمعنى حلا ويا الله بمعنى حلا محاض ina alxaqa ishu markaa xaqun waa xaq tawada lahu u weysayso fatawada lahu caamur baa u weysaystay faarqaaxa weysadan hadda waa tii luuqawiga ahayda wuu maydhaa laga wadaa farqaaxa sahal baa carqaabay maca rasuulilaahi sala allahu alay wasalam laysa bihi ba-sun wax dhibaataydana ku sugnayn xadiidkana bukhaari baa soo saaray waxadathanii can maalika can mishaabi sawriya can imaamata bni salm xunayf أنه قال وحن رغاء عامر بن الربيع وأرخي سهل بن حنيف يغتسل يسوغ ميرانيا فقال مرقاسا وحيري ما رأيت ما أراك اليوم ما أنت وكله ولا جلد مخبأة قبر قريقيد لغو كيدنا يجل كيد وكلانا سيدان وكلكم أنا أراك بيلي مرقاس اللهم سبحانه عليه تقولان markaas waxa weeyaan imaam ulqaari ayaa wuxuu ihi hiya alatii lam tatasawaj weeyaan bacdu waataan weli guursanin lianna siyaanatuhaa ablaqu minman tasawajat yacni siyaanadeeda iyo ilaalinteedu markaas waxa weeyaan waa ablaqu markaas waxa weeyaan allahuma mustacaan caleyhi tuqlaan ablaqu markaa miman qad tasawaja buu yidhi markaas ayb marka waxa weeye markaas waxa weeye wuxuu yiri walaajinta marka wuxuu yiri gabadha guursatay aan wali guursan dee is ilaalinteedu way ka xeel dheer tahay ta guursatay uu yiri marka imaam al-qari baa saayid wajilduha ancamu jirkeeduna uu ka nicmad badan yahay mid imaam al-qari <laughs> allahumma sa'amu alayhi tukhlan wuxuu yiri markaas waxa weeyaan eh, fawti rasuulullaahi falubida waxa la ladiyay lubida bimaana wuu suuxay weeyaan falubida waxa la ladgo suuxay markaas سهل وسهل فوتي رسول الله بالله كان صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في سالم حنيف مقوس وما والله اكو دارتي ما يرفع راسه من حيث كرم قاديو فقال وحوري هل تتهمون له الشخص كتهميسين هل تتهمون ما اتهميسين لو اسغا حدا قفنا قالوا وحيرا نتهم عامر بن الربيعان qaala wuxuu ihi fadacaa rasuulu llahi sala allahu alay slam caamiran buu u yeedhay fataqayada wuu cadhooday caleyhi dushiisa wa qaala wuxuu yihi calaa maa yaqtulu axadukum midkiin muxuuba u dili baa akhaahu walaalkii alaa barqagta maxaad barakin weyday allaa barqagta bimacnaa hallaa iqtasil lahu u maydho faqasala caamir bnu ayaa maydhay wajaha wejigiisa weydayh labadiisa qacmood wa murfiqayhi labadiisa jiqilood wa rugbatayh labadiisa low wa adraafa rajalayhi labadiisa markaa luga daraftooda wa daakhilata isaarihi guntigiisa gudihiisa fii qadaxin labadaas markaa oo marka ugu horeysa wuxuu samaynayaa qofku wejigiisuu maydhayaa kadibna qacmihiisanuu maydhayaa kadibna labadiisa jiqil oo qacmaha ma gaadhsiinayo kadibna labada low oo keliya ah, kadibna faraha hore lugaha kadibna wuxuu samaynayaa marka guntigiisa intaa marka uu guntiga ku xidhanaya xudunta korkeeda ayuu soo yar maydhayaa intaana biyahan ka daadanayo wax ku maydhayo galaas baa lagu hoorinayaa ثم صب عليه ولغو شبي فراح سهل بابا عرهابي مع الناس كمعوغي ليس به بأس واحد واتاي سوونه كسغنين حديث ابن ماجه وصوص في كتاب الطب باب العين الشيخ الباني وصيح يلي مركم مشقات المصابيح وتخريج لي من حديث أبي أمامة بن سهل سوى موصول باب رقية من العين إيش إن لسكاطفوا باب يهي باب رقية من العين إيش إن لسكاطفوا قفكي مرقص وحويا اللهم استعان أي إلى كل عضو in lagu tufo wax ayuu markaas waxa weeyaan ka hadlayaa haddaba saddex shard culimmadu way ku ijmaacsan yihiin way isku waafaqsan yihiin qofka in lagu tufo waa la isla ogol yahay saddex shardi haddii markaa la helo kow an yakuuna bikalaamillaahi tacaala aw biasmaa'ihi aw sifaatihi wa bilisaani alcarabiyi aw bima yucrafu macnaahu min gayrihi waa inuu yahay waa inuu yahay kalaam ilaahay tabaaraka wa tacaala ama asmaada ilaahay ama sifaada ilaahay ama luuqa carabiya waxaan waa inuu yahay macnihiisana wax la garanaya waa inuu yahay laba waa an yactaqida waa inuu caqiideeyo أن الرقبة وإن عقيدية أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تبارك وتعالى رقية إنين أو كليقة وحسامينين أي كسامينيسو مرقى سحويا إلهي سبحانه وتعالى ذات ديس تبارك وتعالى waayahay allahuma ustacaan wa caleyhi taas marka waa sidaas markaa saddexdaa shardi kow kalaam ilaahay waxaan waa inuu yahay ama sifaadii ilaahay iyo dee asmaadiisa waa inuu yahay waxani luuqo carabiya waa inuu ku qoran yahay ama macnihiisa wax la garanayo waa inuu yahay shardiga labaad waa kaa wax macnihiisa la garanayo waa inuu yahay shardiga labaad an yucrafa macnaahu macnihiisa waa in la garanayo waxa kaloo markaas waxaa weeyaan la rabaa shardiga saxaad an yactaqida ana ruqyata laa tu'ahir bidaatiha bal bidaati illaahi tabaaraka wa tacaala waa kaasaasaa la rabaa bal waynu ka socon hadda وحوري مرخص وحويا وحدثني وحي ورغم يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي حميد بن قيس المكي الأعرج كيدي صابع عبد الرحمن بالليلاها وأبا صفوان والليري وليه سوال سوء خلافي سيدا كسوغان التجريد في التمهيد لما التجريد والتمهيد في لما في الموطئ من المعاني والأسانيد مرخى وحوه والاسوه يا وليه سا أنه قال وحويري دخل على رسول الله بالله سوغليه صلى الله عليه وسلم ببني جعفر بن طالب جعفر بن طالب لبدي سويل فقال وحول لحاضنتهما gabadhii xadaanaynaysa nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu caleyh wasalam maali maxay ii sugnaaday uraahumaa labada wiilaan araahumaa labada wiilaan u arkaa daaricayni iyaga oo weyd ah ciyaalka maxaa weyd ka dhigay faqaalad waxay tidhi xaadinatuhumaa gabadhii dhaqaalaynaysay yaa rasuula allahi innahu shanigu waxa weeyaan tasrac waxa u soo degdegtay ilayhimaa xaggooga alcaynu ishaaba usoo degdegta walam yamnacnaa nooma diidin an nastarqiya inaan usoo tufitaan dalabna lahumaa labada wiil ilaa ana anagu laa nadri maba garanayno maa yuwaafiquka min daalika arrinka adiga wixii ku waafaqiyo macnaa sharcigaaga waafaqsan فقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم استرقوا لهما أصوت فتان ضلبا فإنه لو سبق شيء لو سبق شيء شيء هدو كبدين لها القدر قدرك لسبقته العين إشها كبدين xadiidkan waa xadiid munqadica bi hada dariiq alimaamu tirmidi iyo ibnu maajah baa soo saaray isagoo mawsuula ah. sheekh albaanina uu saxiix yeelay fi silsilati saxiixa raqamka xadiidka kun laba boqol iyo labaatan iyo shan ayb allahuma ustaaan caleyhi tqlan markaas waxaa weeyaan hadda isla markaas waxaa weeyaan hadda waxay noo yaalla markaas xumayd bnu qays ayaa inoo yaalla markaa waa dariiq laakiin mursala baa inoo yaalla markaa dariiqa markaa mutasilkiina waa dariiqa asmaa binti cumays sida cinda tirmidi wa ibnu maajahba ah oo dee hadda mursal weeyaan laakiin dariiqiisa saxa markaa way xaadin xidniga horta asalkiisa waxaa la yidhaahaa halkaa kalkasha ilaa kelida laga gaaro ilmaha gabadhu marka halkaa bogay ku qabataa soo maa kalkasha iyo kelida inta udhaxaysa waa taasaa laga hadlayaa marka waayahay allahuma mustacaan caleyhi tquna haddaba gabadhan xabaanaynaysa yeeheed ama ilmaha ciyaalkan haysay culimada qiimo kamid a hooyadeed hooyadood bay asmaa binti cumays waxaa kala yidhaha maya cid kale inay ahaydna waa suuragal وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنساري عن سلمان بن يسار المدني أن عروة بن الزبير أي حدثه ورقمي ومرسل حديث فيه ana rasuulalahi sal allahu alay wasalam dakhala wuu soo galay beyta ummi salamata zawjinabi nabiga xaaskiisi ahy sala allahu aley wasalam wa filbeyti waxaa ku sugnaan sabiyun ilmeyda yabkii ooyayey fadakiruun lahu way u sheegeen ana bihi alcayna inay ku sugan tahay ana bihi isaga inay ku sugan tahay alcaynu magodaya alcayna ana bihi inay markaa ku sugan tahay isaga markaa alcayna il inay ku sugan tahay baa loo warqamay markaa ka waxa fiicnay in la gudo qof u godayaa ma jiro ya alcaynu ma jirta miya alcayno unba saasaa fiicnayd markaa allahuma asalaam aleyh tullah sidana waa caadi markaa sana bihi alcayn ah. wuxuu ihi markaas waxa weeye أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيته وحول وفي, وفي البيت سبي يبكي فذكروا له عن نبي العين قال عروة وحول فقال رسول الله وحول صلى الله عليه وسلم وحول مرقس وحاوية رسولك ألا تسترقون محادوة فتان قلبي وإذن له يساقم العين إشا واي إشا إن لقيته فمحادو قلبي وإذن لبدا قصة ما يسكمد بها مسمعها xaafid ibn xajar casqalaani wuxuu qabaa inay labada qiso isku mid yihiin taa wuxuu qabaa itixaad lqisatayn buu qabaa fatxulbaadiga mujaladka tobnaad sabxada laba boqol iyo laba ayib allahuma mustacaan caleyh tuqlaan xadiidka umu salama bukhaari baa soo saaray fii saxiix can maxamed bnu khaalid waaye can maxamed bn wahbi can maxamed bnu xarbi can maxamed bn waliid can maxamed bn shaabi zuhri maxamedyada fiili waa min daaif sanad weeyaan بخاري بقى صوصر وحوري حديث يا مرقى صحوي أخبرنا محمد بن خالد أخبرنا محمد قال أخبرنا محمد مرقى حدثنا محمد بن مرقى صحوي وهب قال حدثنا محمد بن وهب ابن حرب قال حدثنا محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن شهاب الزهري أنا اسم محمد أسكوه يعني محمد بن خالد محمد بن وهب محمد بن حربي محمد بن وليد محمد بن شهاب الزهري شان سوما واي عن عروة sanadka marka waxaa ku kulmay marka ilaa zuhd laga gaadho lix qof oo isku magaca mid kasta maxamed la yidhaaho oo say lixu noqonayaa shan baan hadda sheegnay waxaan sheegnay bukhaari riwaayadiisa marka ayaa ka wariyay maxamed allahu mustacaan maxamed bin yuusuf firabri soo maaha dee markaa waxay noqonaysaa firabri markaa maxamed markaan ka warino dariiqa markaa waxaa weeyaan firabri waxay noqonaysaa maxamed binu ismaaciil oo bukhaari ah iyo sheekhiisiyo maxamed binu khaalid ah sheekhaa sheekhiisoo maxamed binu wahabi ah sheekhaa sheekhiisoo maxamed binu xarbi ah kaa sheekhiisoo maxamed waliida ah, kaa sheekhiisoo maxamed shaabi suuriya ah, lixasaa ku noqonaya bukhaari marka lagu daro dariiqa firabdi marka la maro can alxabsiyi can can kashmihini kashmihini baa la yidhaha dariiqa alfirdiyi قال لي طريقه الفردي وطريقة طريقة لا إنه يبت طبعا بطريقة كلا نقنية وطريقة طريقة عطينه كور المركز صحيح عن محمد الحفصي عن محمد الكشمهيني عن محمد الفربري عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن وليد عن محمد بن خالد عن محمد بن وهبي عن محمد بن حربي عن محمد بن وليد عن محمد بن شابي زهري وايهي باو ما جاء الحكم بيها في أجل المريض وقف حنوسانية أجل جيسا وحدثني عن مالك عن زيد بن أصلا عن طبن يسار المدني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحور إذا مرض العبد أضون فمرقه حنوسا بعث الله له وصوصا وتعالى صلي إليه ملكين له ملك بوصو الدراع وحور مرقى لبضا ملك فقال وحور مرقى وحاو إلهي ورن انظرا maadaa yaquulu wuxuu ka odhanaya licuwaadihi kuwa isaga soo buuqanaya faidaa huwa isagu fain huwa isagu idaa jaa-uuhu markau yimaadiin xamid allah abdilaahi ku xamdiyo waahanaa caleyhi wa amaanuhu rafaca daalika arrinkaa way kordhiyanayaan min allahi caza wajalla ilaahay xaggiisa wa huwa aclam ilaah inagu ka ogaan leeyahay isagaa ka og markaa fayaquulu markaasu wuxuu dhihi licabdii addoonkayga waxaa u sugnaada calaya dushayda inta wafaytu haddaan qoofsado an udkhilahu ljannata inaan geliyo wain wain anaa shafaytu haddaan caafiya ma aan ubdilaynaa u badel lahu isaga laxman hilib khayran ka khayr badan min laxmi hilibkiisa wa daman dhiig khayran min damihi dhiiggiisa hor ka khayr badan waanu kafilanaa ka dhaafo canhu xaggii sayi-aati xumaantiisaba waayahay allahuma mustacaan caleyhi tuklaan halkaa markaas waxa weeye sayi-aadka laga hadlayaana dee kabaa-irta lafteeda way soo galayaan wax markaa isagu zarqaani wuxuu yiri sharaxu sharaxiisa isagu wuxuu yiri waa waxa laga wadaa saqaairte laakiin markaa wax maanic ah diidaya kabaa'irtu inay soo galayaan ma jira markaas xadiidkan oo imaam Malik baa la gool noqday tafurqada bihi maalik marka waxa qofka waxa la qabaa inuu markaas waxa weeyaan calaacal una bilaabine alxamdulilaah uu laba shay baana kala bedelano inuu calaacal bilaabi iyo inuu markaas waxa weeyaan iyo inuu qofkii markaa xanuunkiisii sheegtana waa laba kala bedelo weeyaan waayahay markaas waxa weeyaan marka allaahuma ustaaanu caleyhi taqlaa laba shay baa kala bedelno inuu qofku xanuunkiisii uu markaas waxa weeyaan sheegto iyo inuu markaa calaacalo labay kala yihiin markaas waxa weeya war see tahay markii la yidhaaho ah, eh, ah, uu yidhaaho markaas <laughs> halkee ku xanuunaysa ah, meeliba ima fayoobo uu ka bilaabo <laughs> noocan maa markaas waxa weeyaan waa calaacal ma og waa inuu qofku markaas waxa weeyaan jawaabna uu keeno alxamdulilahna uu yidhaaho welibaatana uu muujiyo qadarka ilaahay raalli inuu ku yahay waayahay allahuma ustacaan caleyhi tuqlaan dumarka ku badan tahayoo markaas waxaa weeyaan ah, alla kalidaay alla halkaney maxayey allah meeliba ima fayoobo wadaadkii markuu yidhaaho markaas waxaa xagee ku xanuunaysa maabadi og tahayba maada halkee ku xanuunaysa ah warbaygama haysid waay alla waan ka xumahay waa nasiibay tahay وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن يزيد عاو قرقي تقي ومرقص وحويان السلام عليكم بدي موتة مرقصة وحويان آه سلام ما سلامتي قادس ورأيو قيلي ماذا يرقيم هو وحتى عجيب وياه وحدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة عن يزيد بن عبد الله بن خصيفة ليراها مركز أوجي ولو نسبيا وحوري مركز صحوي عن عروة بن الزبير أنه قال وحوري سمعت عائشة تامغ للزوجين من نبي حاسكسي صلى الله عليه وسلم زوجي ما دقيا يا سمعت وحان مغلي عائشة زوج النبي النبي حاسكسي صلى الله عليه وسلم صفة ويا مركز sifay noqoni markaa waayaha اللهم stacaan caleyhi tuklaan marka caaisha maqlay zawjo nabi nabiga xaaskiisay sallallahu alayhi wasallam taqulu iyadoo qaal rasuulullaahi wuxuu sallallahu alayhi wasallam la yusiibu almu'mina eh, qofka mu'minka markaas ma asiibo la yusiibu la yusiibu eh, la yusiibu almu'mina qofka mu'minka kuma dhacdo min musiibatu wax musiiba hatta shawkatu qadaxdi illa hadii kala qussa biha ilaa haddii kale qosa waa lagaga qaadi ama waa lagaga goyn bihaa bisababihaa min khadaayaahu gafafyaalkiisa aw amase kufira waa lagaga dhaafi bihaa bisababihaa min khadaayaahu gafafyaalkiisa laa yadri ma garanayo yasiidu yasiid ayuhumaa midkoogii qaala curwa uu yidhi xadiidka muslim baa soo saaray baabu hawaali mumini fii maa yusiibuhum min rabbihim xadiidkaas raqamkaas ku saaray ee baabkaas اللهم استعان قصة مركا أصل قصة أصل القصة والأخذ ويا مركا نقصين اسكو معنى اسكو معنى ايهم بدنا اسكو معنى ايهم وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن ابي صعصعتان وايه اللهم استعان عليه تقولنا الامام القرافي بقى قصه شيء قال كانت نده وعيدها لا يجوز لاحد ان يقول للمصاب قفك الاصيبه انه قفك كيدا ما بنانو جعل الله هذه المصيبه كفاره لذنبك انه كيداه صح ما هو ilaahay dembigaaga ha ku dhaafo inuu yidhaha sax maaha wey qaraafi aimada maalikiyada ka mid ah wuxuu yihi liana shaarica qad jacalaha kafaaratan sharcigu marka horeba ilaahay baba kafaaro gud ka inaad takfiir hadana waxa weeyaan in lagu kafaaro gudaa sii su'aasho waa tahsiilu xaasil de waaye wahuwa isaa'atu adabin cala shaaric wiil waa aadaab xumo ilaahay loola tagay wiil arrintaas ilaahay baa hadduu kugu tafadulay alxamdulilah inaad tiraahid bay hayde ama markaa gallad ay noqotee ood ilaahay galladiisa markaad waxaad ka sheekayside laakiin inaad markaa weydiiso su-aal maaha buu yidhi waaye allahuma mustacaan alayhi tuklaan laakiin dee waxa weeyaan حديث النبي صلى الله عليه وسلم كسر لا باس ظهور ان شاء الله marka taas macnaheedu waxay noqonaysaa dambigaaga lagu dhaafaya ee su'aal ma aha waxa kala duwan ilaahu dambigaaga ku ilaahay dambigaaga ha ku dhaafo iyo ilaahay baa dambigaaga ku dhaafaya dabay kala yihiin ha ha islaamu buugtay waa wax ka aadaa fiican marka marmarna waxa weeyaan wax kale galayaan marmarna wax ka fiican wax iska dhaaya waa saamoon eh yeah saamuun <laughs> <laughs> bay ku dhahaya yani waa waa lagu dhaqayaa bay kuleeyihin moogtahay waa runtood moogtahay erayeero waxaad yaamin bay soo qaadanayaan cajiib aynu socona bal hadda وحدثني عن حدثني مالك عن محمد بن عبد الله بن ابي صعصعه انه قال وحوري سمعت ابو الحباب بان مقلي نينك لو يقانو وايه اللهم استعان عليه تقلام ابو الح نينك waxa leeyahay محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه ويا صع صعته صدح حرف دبا فتحسيه waayahay marka ibn cabdulbar wuxuu yidhi fi tajriid sawxada markaas waxaa weeyaan boqol iyo lixdan iyo afar wuxuu yidhi lahu xadiiaani laba xadiid keliyu kuleeyahay markaa ninkaasi maxamed bin cabdillahi bin abi sactaas wuxuu kuleeyahay laba xadiid keliyu moodaa kuleeyahay midkood waa kan ka labaadna waxaan kusoo marnay baabu fii ma tajibu fiihi azakaatu baan kusoo marnay nasabkiisana khilaafa inuu ku jiro halkaasaan kaga soo hadalnay aan socono wuxuu yidhi markaas waxaa yaquulu labada xadiid keliyu leeyahay la hayso سمعت أبا هريرة ما يقول يسوق أوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوري من يرد الله به خيرا قف إلى خير لدون يصب منه إلهي هو أصيبا هذه يصب لإلهنا والله أصيبا اللهم استعان عليه تقلان وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن الرجل لما جاءه الموت الجريد وأوتمد في زمان رسول الله وقت رسولك صلى الله عليه وسلم فقال الرجل لما وحوري هنيئا له بقاقا أصنات مركا haniyan fogaagya u sugnaatay lahu isaga maanta wuu dhintay walam yubtal bimaradin wax xanuunana markaa waxaweya laguma imtixaamin فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك هو غاغي وما يدريك محاك ويسي لو هدي أن الله إلهي ابتلاه وكن يتحملها بمرض حنون يكفر به وكغداف إلى حنون كاسوبتيسا من سيئاته وكغداف إلى هذا اللهم استعان عليه حمانتيسا مرقا waayahay markaa yaxya ibnu saciid al-ansaar ana rajulan ninka magaciisa lama sheegin geeridii baa ninka isagaa u timid markaa faj'atan wa baghtatan min ghayri sabqi maradin wa xanuuna isagoo markaas waxaa weeyaan una ku imanin ayuu si kada markaa mawtul ghafla ku yimid haniyan lahu markaa haniyan tani markaa waa masdar la xadfay ficilkiisii la xadfay oo markaas waxaa weeyaan uhani lahu haniyan weeyaan sheekh اللهم استعان عليه الصلاة مات مرقس حول انت ولم يبتل بمرض إلى آخر الحديث نبينا صلى الله عليه وسلم وكل كده يا أرنتا baabu mutacawudi waruqyati tacawudi maangalkii uu baab yahay waruqyati iyo markaas xayn lagu tufo filmaruqi xanuunka waayahay allahu mustacaan yani inay bannaan tahay masaladan haddaynu kasoo hadlaynaa ruqyadu inay bannaan tahay cinda ahlicilmi waa ijmaac bihalaathati shuruudin saddex shardina sheegnay baabu tacawudi maangal buu baab yahay waruqyati iyo markaas xayn tufitaan filmaruqi xanuunka lagu tufo waba can maalik buu ka wariyey عن يزيد بن خصيفة ويزيد بن عبد الله بن خصيفة أوجي خصيفة الله تيرميا أن عمر بن عبد الله بن كعب السلمي وايه اللهم استعانوا عليه فلان أن عمر بن عبد الله بن مالك بن عبد الله بن كعب بن مالك السلمي الأنصاري المدني ومروات ستة وحوري مرخى أخبره هو ورخمي أن النافع بن الجبير بأخبره يسمى ورخمي عن عثمان بن عبد العاص أي وقوى ورخمي أنه أتى رسول الله متقي صلى الله عليه وسلم قال عثمان وحوري وبي أنيقنا وجع حنون بايقصونا قد كاد وحبا السقيم حنون كاسي يوليكم إنه هلاقو أفكينا نقوصوا دوالي قال وحوري مركا قال له عثمان بوتي فقال رسول الله وحوري صلى الله عليه وسلم امسحوا بيمينك ميدك تاساقوا مصح سبع waqul waxaa taa qofka xanuunsanaya intaasaad u yar dulmarisa qacanta waxaa toddoba jeer ee qacantaada waqul waxaana tidhahdaa acuudu bicizati illaahi wa qudratihi macnaa adigu markaad xanuunsanayso waxaad dhahaysaa jirkaaga intaad saa qacantaada u dulmarisa meesha ku xanuunayso unbaa waxaad dhahaysaa meesha ku xanuunayso saayidhaa lahjidda mataqanin meesha ku xanuunayso eh adere xaggee sidaas waayahay meesha ku xanuunaysa baan inagu naqaana moogtahay meesha ku xanuunayso allahu mustacaan laajadaasha mataqaaniin waqul waxaad tidhahdaa acuudu bicizat illaahi ilaahay subxaana watacaala cizadiisaa magan gelayaa acuudu waa meengelayaa bicizatillah ilaahay awoodii waxayna ahaa markaas waxaa weyaan awoodiisa iyo waqudratii waa ismacna awoodiisa min shari maa shay sharki waan ka meengelayaa jid waan helayo qaala wuxuu ihi faqultu waxaan idhi daalika arrinkaas ayaan idhi intaa nabigu ii sheegay baan idhi faadhab allahu ilaah baa iga tegsiiyey maa kaana bihi xanuunkii igu sugnaay o dhan falam azal kamaana zulin aamuru inaan amrayo bihaa kalimaadkan ahli ehelkayga iyo wakeyrahum keyrkoodba xadiidkan waxaa soo saaray abu daa-uud baa soo saaray waxaa weeye fi kitaabi ibi baabu kayfa ruqa wa tirmidi fi kitaabi ibi uu soo saaray baabu xadathana isxaaq bna muusa baabkaas abu ciisa wuxuu yihi markaa abi tirmidi hada xadiidu xasanu saxiix buu yihi isagu waayo muslim laakiin fi saxiix buu yihi biariiqatin ukhraa haddaad qof ku akhriyaysa marka maxaad dhihi qof haddaad ku akhriyaysa waxaad dhahaysaa markaas waxaa weeyaan uciiduka hadday gabartaan uciiduki bicizati illaahi wa qudratihi min shari maa tajidu wa tuxaadir qaala wuxuu ihi faqultu waxaan ihi dalika faadhab allahu ila akhri وحدثني عن مالك هو يحيى عن مشاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان وحوها له إذا اشتكى مركو حنوصا يقرأ على نفسه وحكو أخرجه بالمعوذات معوذتان كو أخرج جرى مركا لبدا قرعوديو وينفث وتفي جرى مركا ويسكو تفي جرى مركا waayahay qaal waxay tiri falama shtada wajacu xanuunkiisa markuu adkaaday kuntu waxaanaan anigu ahaa aqra' tii akhrida calayhi nabiga waan ku akhrin jiray sal alla ly dushiisa mucaawiditaanka wa amsaxu calayhi biyamiini midigtiisana saasaan u masixi jiray markaan saa ugu tufo ayaa midigtiisa intaan qabta qacanta ayaan jirkiisa u dulmarin jiray rajaaa barakatiha barakadeeda inuu rajaynaya qacanta nabigu maadaama ay qacanteeda ka barako badan tahay intaan saa usoo qabto ayaan meeshaan ku tufaan saa u dulmarin jiray bukhaari waa soo saaray fi kitaabi fadaa'il qur'aan باب فضل المعوذات معوذات معوذات باب كاس مصلنا في كتاب السلام وكسو صاري باب رقية بالمعوذات والنفذ باب كاس وكسو صاري اللهم استعام عليه السلام wayanfuthu naftigan hadda maxaa la yidhaahaa markaa waxaa la yidhaahaa waa markaas waxaa weeyaan yacne waa riixu min famihi fii yadihi oo maca shayi min riiqihi wayamsaxu jasadahu jirkiisa ugu masaxaya suyuudi wuxuu yihi waa shibhu lbuzaaq canuuftu markaa yar shabahaa bilaa riixin urlamale buu yidhi markaa ee yajmacu yadayhi qacmiisu saasuu u kulminaya qacmiisaa u kulmin markaasuu ku akriya ku tufaya qofkuna waa ku tufi marka waa lay qaayra aad leedahay imaanagu adkaarku si fiican uga hadlaa aynu socono وحدثني عن مالك بابي ورحمة عن يحيى سعيد الأنساري عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق عمرة بنت عبد الرحمن إن الله وقبلي وليدي سوق نميسين عمرة بنت عبد الرحمن بن السعد بن زرارة الأنساري وياندي allahu mustacaan waxay ahayd faqiihad weyn oo markaas waxaa weeye min sayidaati taabiciyaadku ay ka mid ahaydoo wuxugu markaas waxaa weeye ka anaha jabalatun baad moodaysa buur oo kale markaas waxaa weeye waa waa laga dambeeyey lagama duwa dhufanayn markii waxaa weeye abwaabta badhkooda soo galo lagama duwa dhufanayn khaasatan markii axkaamu ljanaa-is iyo warkaa markii lasoo galayo axkaamu lgusli baabka iyadu takhasus gooniy bay uhaysatayba waayahy allahuma mustacaan kuweena moogta canjeera aan socono أن أبو بكر الصديق إلهي سعود دارا دخل على عائشة توصل وهي تشتكي إلهي نوقض إذا كوهر وهي تشتكي يضو حنوصانيسا ويهودية قبل يهودية ترقيها أي كتب في سبع يهودية بأطول فريستي فقال أبو بكر وحوري ارقيها بكتاب الله كتاب الله كتب waayahay caaisha way xanuunsatay gabar yahuudiyada marka timid wuxuuga way ku tuftay markaa caaisha yahuudiye abubakar yahuudiyadii baa wuxuu ku yidhi kitaabka ilaahay ku tuf hee kitaabku sheegaya waa kee qur-aanka iyad ma taqaanaa tawraad weeyaan towraad ku akri sidaas allahuma mustacaan caleyhi marka qur-aanka qaarkoodna qur-aankay bay yidhaahiinba qaarkoodna quraanka aanka laftiisa bay yidhaahaan laakiin mas'aladan waa hataan ka soo hadlaynay oo waa kaan kusoo darinay shuruud ah waxa waa inuu kalaam ilaahay yahay kow towraadna waa min kalaam ilaahi tabaaraka wa tacaala wixii aan nasakhin laba waa inuu macnihiisa la garanayo soo maaha macnihiisana waa la garanayaa saddex waa in markaas waxa weeyaan una caqiidaysnayn qofkani inay ruqyadani saameyn iyadu keenayso laakiin ilaahay uu saameynta dhalinayo iyo caafimaadka وإنه كسعنينا وحيري مركا حديث كان وتفرغد به مالك في قد هذا وموقوفنا وحيري مركا باب تعالج المريض قفك مريض وحوي حنون كيس مركاس أيو باب يا مركا تعالج المريض qofka mariidka ah markaas waxa weeyaan wadwadkiisa ayuu baab yahay markaa yani in la wadwado oo dawada markaa lagula dadaalo tacaaluju lmariidi qofka in lala dadaalo xanuunsanaya oo la wadwado waayaha allahuma stacaanu caleyhi tulan likulli daa-in dawaa-un yastadiibu bihi ila alxamaaqatu acyad man yudaawiiha ma اللهم استعان لكل داء عذر كس الدواء باوصناته ويستطيب به وكعاف ماذا عافمات كدغنيو إلا الحماقة دقنimo mooyaane أعيد waxay daalisay taasi man yudaawiha qofkii waan daweeyida ah اللهم استعان عليه فلان قد daweyn qofkii yiraaha waxa weeyaan ka isaga way daalisay xaraam bay ka tahay doqonnimo iyada ha <laughs> hay asila doqonnimadu dee dawo marayad waa ilaahay oo si uun kaaga caafiyay marka dambe mooyaane laakiin waxa weeyaan dawo loo raadin iyada waa waa dee waana dhalan baa ka aynu soconno ya ها إنه كسعنا وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن الرجل في منبع في زمان رسول الله وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ayaa asaabahu jurxun dhaawac baa asiibay faxtaqana aljurxu dhaawacii baa buuxsamay addama dhiig wa ana arajula dacaa rajuleyn laba nin buu u yeedhay min bani anmaar ka mida laba ninu reer bani anmaar ka oo dhakhtarqa ahaa ayuu u yeedhay fa ilayhi fa nadaraa way eegeen ilayhi isagii fazacmaa waxay sheegeen anna rasuula sal slam qaala lahum inuu ku yidhi ayukumaa kiineebaa adabu dhakhtarnimada yaqaana faqaala waxay yidhaaheen awa fi ibi dhakhtarnimada ma waxa ku sugan khayrun yaa rasuulullah rasuulka ilaahay ma uu khayr badan yahay fazacama zayd wuxuu sheegay ana rasuulullah sallallahu alayhi wasallam yiri anzala dawaa ilaahi subhanahu wa ta'ala dawu soo eh, anzala dawaa dawada waxa soo dajiyay alladhi alladhi allihi anzala adwaa cudurada soo dajiyay xadiidka umar sal allihi cudurada soo dajiyay umba dawada soo dajiyay kulli xadiidku bukhari ku sugan yahay sabab dariiqatan ukhra markaas waxa weeyaan wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam yiri yaani waxa weeye ma anzal Allahu dawaan illa ma anzal Allahu daan udur laahi ma soo dejin illa anzal Allahu shifaan afad ilaahi soo dejiye tabaaraka ta'ala riwaayada nasaagu waxay ku dartay markaas mu xadiis ibn Mas'ud alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu arba faantin Allahu musta'an alayhi tuqlam وحدثني عن مالك آه. ارقب سرق كنك بين السفراء فزود رغوا بأداء حشكاء من نمود مطغنا وحسن محي وايه اللهم استعانوا عليه السلام ارقب سر كنك بين سفراء فزود رغوا يدام حشكاء من نمود minmuud waa luuqa farisia luuqa maaha bay saasaa jiro luuqa farisi maha markaa allahuma ustacaan caleyh tulna waayo macnaha beydkuna wuxuu tilmaamayaa ilaahay subxaana watacaala arrinkaa mar yani waxaa weeyaan ilaahay waxaa beydkaasi uu tilmaamayaa ilaahay markuu qadaro dawada markaas waxaa weeyaan ayaaba cudur isku bedeli karta haddii ilaahay uu qadaro tabaaraka watacaala waa sidaa macnaheedu ama dawaa'a qad yanqalibu daa'an idaa qadara allahu daalika waa taa macnaheedu ah. waayahay allahuma mustacaan aleyh tula markay taadiidkaasi ma saas waa hadathani an wala ibn sa'id al-ansari qala wuxuu barqani waxa way soo gaaray ana sa'd ibn zurara ninka loo yaqaanay sa'd ibn zurara iktawa inuu isgubay fi zaman rasuulullah sallallahu waqti rasuulka inuu iska gubay min adhubhati halka adhubhada adhubhada waxa la yiraahaa waa boog asalkeedu horta adhubhada magaceedu waana boog markaas waxa weeyaan halka markaas waxa weeyaan laabta markaa ka soo baxda markaa markaas waxa weeyaan boogtaas iska gubay markaa اللهم استعانوا عليه تقلام مرقى اكتوى وحو اسكا غبي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبحه بوق اسكا غبي اسكا دحي فما تو دنت مرخو اسغبي حديث من واجه وصو صار في سنن الشيخ الباني وتحسينيه في صحيح سنن ابي داود وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر اكتوى وحو اسكا غبي من اللقوه اكتوى وحو اسكا غبي مرقى صحيح من اللقوه وعذر قدع مرقى صحويان وجهه ها <laughs> sida qaamuusu muxiidkii ay sheegaan allahuma stacaan laqawada markaas ayuu iska gubay markaa waruqiya min alcaqrabi waruqiya waa la tufay markaa min alcaqrabi aleelaala qaniinina waa lagaga tufay ama dabaqallooc ama hangaran leh soo saar ma dhihna baabu tafarqada bihi maali waa mawquuf baabu lgusli bilmaai baabu lgusli in la maydho u baab yahay bilmaai biyo lagu maydho meel xumaa xumadan la maydho kuleelkeeda kuleyl dhan bay wadataa marka kuleylkeedaas in la iska maydha markaa saafiican ah marka waxa weeyaan wadalika ibn qayyim rahimahullahu ta'ala wuxuu ri waqad ashkala hada alhadith ala kathir min min jahalati al-atibba wili waqad ashkala hada alhadith ala kathir min min jahalati al-atibba wa munafiyan lid humma wa 'ilajiha ونحن نضيع بحول الله وقوته وجهه, وجهه وفقه وير ابن القيم وقتها وحاول كتبتيسا حتى قالها كفايديستا ناق مرقاس waxa weeyaan wuxuu farunjiid ah ayaa markaas waxa weeyaan shahaado ku qaadatay markaas waxa weeyaan ibn qayyim kutubtiisa takhasus u qaatay ibn qayyim markaas waxa weeyaan ajiib waa markaa hadda akhriyo kitaabkiisa loo yaqaan dib nabawi ajiib wad yaabaysa yazaad al-maadkiyo marka wuxuu yidhi adibada adibo badan oo jaahiliina ayuu xadiidkan iska dhexgalay buu yidhi oo ishkaal oo waxay u arkeen buu yidhi dawada ay bixinayaan inuu markaas waxaa weeyaan waxoogu ay anfinayso maydhitaankani markaasaa wuxuu yidhi khitaabu nabiy anaguna ilaahay quwadiisa iyo xeeladiisaanu ku cadayn markaas waxa xadiidka fiqigiisa bal wuxuu yidhi markaas waxa khitaabka nabigu waa laba nabi sal ly slam caamun liahli lardi wa khaasun bibacdihim wuxuu yidhi markaa khitaabka nabigu ummaddan uula hadlayo midna dadkao dhan buu camimayaa dhulka ku sugan midna dadka gooni qayb ka mid u khaas u yahay buuyidhi faalawalu ka caamati khitaabihi ka hore waa khitaabkiisa caamka ah oo kale markaas waxa weeyaan ee fabriduuha bilmaa nabigu sal allahu alay wuxuu yidhi markaas waxa weeyaan xadiidka hadda khitaabkiisu qayb gooni khaas u yahay dadka dhan ma wada gaarayo xadiidkan ah walaa tastaqbil qiblata biqaayidin hala qaabilna walaa bowlna hala qaabilna walaakin sharqiqu caadka soobax la qaabila bariga macnaha oo qarqibu caadka dhaco galbeedka la qaabila fa hada laysa bikhitaabin buu yiri markaas leeyahay mashriq ahlu mashriq khitaab xadiidkan ma aha uu yiri wal maghrib ahlu maghrib iyo ahlu mashriq midna khitaab ma aha labadooda ee inta u dadka u ayuu yiri marka walaakin la ahli madinah waman ala waman ala simatiha ka ahli sham iyo qirawi wuxuu yiri waa reer madinah iyo iyo sham iyo wixii marka dhaxda waayo ka bariyo sawgiisa joogda xagee bari meel lu sii qaabila ma taalo markaas marka waxa weeyaan wuxuu yiri khitaabkaasi aan noqonayo wuxuu yiri markaas waxa weeyaan hadaba hadii aad arinta garatay yiri khitaabka xadiiskani wuxuu khaas ba ku yahay yiri Allahu akbar misalada aad u fiirsada xadiidkan buu yidhi markaas waxaa weeyaan odhanaya alxumaa min fayxi jahanama fabriduuha bilmaa odhanaya khaasun biahli lxijaaj buu yidhi ree xijaaj khaas ku yahay iyo wamaa waalaahu wixii iyaga heena buu yidhi sababtoo dhan waxaa yidhi markaas waxaa weye xumadda ayaa iyaga ku badatay saa darteed xumadooduna waxay ka dhalinaysa buu yidhi cadeedda kuleylkeeda وهذا ينفعها الماء البارد شربا بيد يا واغتسالا ان بيقوا العبوا لغم يدا عنفعيسا ورنو عاصو فربضان بو سي ودايو markaasoo xumada aqsaamteeda iyo qaybaha ay leedahay say dadka ugu dhacday iyo wax noocaas markaas waxa weeyaan ayuu ka sigalaya markaas markii dambe wuxuu yiri waqad i'tarafa fadilul atibaa'i jalinus ninka la yiraaho ومركز حوى أطباء وقف عنه بأن الماء البارد ينفع فيها ويد الله أكبر ونكس عنا وحدثني عن مالك عن شاب بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أصوى من بكر الصديق كانوا حيهد إذا أتيت بالمرأة قبل مرخ الله كان والحالة قد حمى لا يحمى ذي تدعو لها يدعو عينيسا أخذوا وحي سوق هذا الماء بيو تدعو لها akhadat ilmaa biyay soo qaadaysay markaa fasabathu way ku shubaysay baynaha iyadii wa bayna jabiinihaa jeebkeeda jeebkeedu waa halkan dhinac uu ka duleelo soomada arga kasoo xidhanayso ayay halkaa biyo kaga soo shubi jirtay wa qaalad waxay dhahaysa in rasul sal slam kaana yaamuruna wuxuu naamur jira an nubridaha bilmaa'i biyo inaan iskaga qaboojino xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saaray allaahuma asalaam caleyh وحدثني عن مالك عن شام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحنا الحمى من فيح جهنم إن الحمى حمد من فيح جهنم جهنم النفتيدي وياني فبردوها بالماء بيسكي قبو جيبوي وايه اللهم صلى وحدثني عن مالك عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم حمد هو مرخص حويا جهنم النفتيدي فبردوها بالماء بيسكي قبو جيب فضفئوها بالماء ده بيكون بختية baabu ciyaadati mariidi qofka xanuunsanaya markaas waxa in la ziyaarto iyo wadiyarati baasaysiga balka war qofka xanuunsanaya in la ziyaartiyo iyo baasaysiga balka waran markaa halka markaas waxaa weeyaan laqzi baa la sameeyaa laqziga ma taqaanin dad bacdu shucaraa markaas waxaa weeyaan isku jawaabaya midna xumadiibuu matelayaa midna markaas waxa weeya mid waliba midna wuxuu matelayaa mid xumadii nacaya midna mid xumadii markaas soo dhaweynaya markaasaa midbaa wuxuu yidhi zaarat مكفرة الذنوب وودعت تبا لها من زائر ومودع قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد فقلت ألا, ألا ترجعي wuxuu yidhi markaas zaarad waxay ziyaaratay mukafiratu dunuubi tii markaas waxaa weeyaan dunuubta lagu dhaafayey ee dunuubta markaa lagu kafaaro gudayey wawadacad way sagootirey tabban lahaa hoog baa u sugnaaday min zaa'irin yowmudic balaayaa ku dhacda buu yidhi waxay soo siyaartay soo sagootiyey qaalad waxay tidhi yidhi xumadii walxaala qad casimad ay go-aansatay calaa tarxaaliha inay iga guurto buu yidhi maadaa turiid horta maxaad doonaysaa faqultu waxaan idhi bu yidhi allaa tarjic maadan noqonaynba iga noqo maadan igaba tegin baan idhi buu mid kala marka jawaabayo xumadii mujceli ka dhigaya markaas wuxuu yiri zaarad mukaffiratu dhunubi li sabbiha ahlan biha min za'irin wa muwaddi'in qala wa qad azama ala tarhalaha ma la turidu fa qultu alla tuqli'i wuxuu yiri zaarad mukaffiratu dhunubi ay soo ziyartay li sabbiha markaas waxa weeyaan kii ay markaa ku shumaysay ahlan biha soo dhaweyn baa u sugnaatay buu min za'irin wa muwaddi'in ziyaradeeda iyo soo tigeeda waan soo dhaweeyay buu yiri qaalad waxay tiri wiil qad cazza iyadoo go'aansatay calaa tarxaaleena igama tagtaba maadaa turiidu maxaad doonaysaa faqultu waxaan idhi waxaan an laa tuqlicii inaada iga noqoninba waayahay allahuma istacaan calaytulla inaada iga fuqin an laa imaamnawowi laakiin ijmaac bu soo naqliyey inaan arintaasi waajib ahayn laakiin jumhuurtu waxay qabaan waa sunnay qabaan laakiin culimada qaar kamida oo waa waajib yiri way jiraan markaa ah, culimada qaar kamida oo yiri marka arintaasi waa arin waajib ah way jiraan laakiin imaamnawowi raximahullahu tacala wuxuu soo naqliyey inay waajib ahayn oo sunna ay tahay ijmaac noocaa soo naqliyey walow ijmaaca bushibaha ku dilay ee allahu mustacaan waaleykum wadhiyada baasaysiga baasaysiguna waa inaad baasaysato waxa markaas waxaa weeyaan ashyaada marka sidaa darteed waxay samayn jireen carabtu maalan subaxii markay baxaan hadday shambilaay ka soo horduusho xagga midigta hadday u duushana waa bara kuu dhihi jiray xagga biixda hadday u duushana wuxuu dhihi jiray balaaya ugu dhiciyo iska soo noqon jiray waay waxadathanii can bari annahu balaq waxaa soo garan jaabir bin cabdillahi an rasulilah sal slam qaala wuxuu yidhi إذا عاد الرجل منكم مرخو زيارة المريض قفت حنوصنا يا خاضر رحمة نحريس ونحقليا حتى إذا قعد مرخو فريس عنده أكتيسنا قرغب ويكون صناني سوى فيه الحديثة أو نحو هذا حديث كاسو خلا تفرقد به معنى حديث كما مالي وطلقوا النغضي واي اللهم استعانوا عليه اتقلان وايه وحدثني عن مالك أنه بلغ وحسوقنا عن بكير بن عبد الله بن الأشجي عن عطية waayahay markaas waxa ibnu cadiya ibnu cabdilbar wuxuu yidhi markaas waxaa weeyaan ibnu cadiya can abiurayrata markaas sanadka riwaayaadka barkood waxay ku siyaadiyeen marka can abi hurayrata oo ibnu cadiya markaa abi hurayra ay kusii dareen markaa walxadiidu maxfuudun li abi hurayrata can nabi sala allahu aleyh wasalam xadiidkaasoo maxfuud ibnu cadiyata markaana rasuululahi sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi markaa ibnu cadiya rasuulku sala allahu aley wasalam laa wax la isku tallaabiyaa ma jirto ma jiro wax laysku gudbiyaa walaa markaas waxaa weyaan eh, laa cadwa wax laysku gudbiyaa markaa ma jiro walaa haama wax dhul socodina ma jiro walaa markaas waxaa weya diyarata walaa safara bisafarna ma jirto walaa yaxullu lmumridu ka markaas waxaa weeyaan allahuma mustacaan walaa yaxullu ma dego almumridu mumridu kan xanuunsanaya calalmusixi kafayo ma duldego waliyaxlul markaas waxaa weeyaan ha furo may cafan waliyuxlul haddagaan u jeedaa almusixu kan fayoobi xaysu shaa meelala meeshu doono faqaaluu waxay dhahan ya rasuul allah wamaa daaka maxaad ka wada arrinkaa faqaala rasulla sal slm wuxuu uhi inahu adan waa dhibaato weeyaan inahu adan yacni waxa weeyaan xanuunku waa dhibaato qofka fayuubaa ku dhib mudanaya halkaa markaas waxaa weeyaan laa cadwa wax la isku gudbiyaa ma jiro yacni waxaa weeya nabiga sala allahu alay wasalam waxaa ka sugan wafir min almajduubi kamaa tafirdu min alasadi marka libaax saa uga baxsanayso cudurkan uga baxsa markaas loo yaqaano allahuma ustacaan ee cudurkan judaamka la yidhaahana ka baxsa saad libaaxa uga baqayso waayahay allahuma ustacaan caleyhi taa marka maxaa lagu jamciyaa markaas waxa weeyaan waxaa lagu jamciyaa markaas waxa weeyaan yacne sida ay caamadu ictiqaadsan yihiin ilaa xadiidkaas wuxuu tilmaama ka carab waxaa looga caraba inuu kugu soo tallaabin soo maha xadiidkana waxba ma tallaabaan ba layidhi waxaa lagu jamciyaa markaas waxa weeyaan allahuma ustacaan sida ciraaqi oo kale raximah allahu tacaala fii alfiyatihi uu doortay fii sharxihaa markaas markuu sharxayay wuxuu yihi laa cadwa waa nafyu limaa kaana yactaqidu ahlujaahiliyati ahlujaahiliga ayaa caqiidaysnaa أهل الجاهلية يعقدسنا من أن هذه الأمراض تعدي تعدي بطبعها إلى طبعها يوم بس كسعته وإلى سبحانه وتعالى من كريم بورقيم مرقى تاسبا مرقى وحوي لغا ودا لا عدوى نفي waa sida وفي من المجذومنا وبيان لما يخلقه الله تعالى من الأسباب عند المخالطة من الأمراض مرقى وحوي السببك أيها التلماميايو si ayna markaa qofkii xanuunsanaya haddaad dhex gasho sabab ayna kugu noqon xanuunka inuu kugu dhaco ayaa markaas waxa weeyaan ka caroogu leeyahay waana madhabka ahlusunnuhu siduu qabo sida waayo naarta iyo dabkuba iyadaa wax gubaysa laakiin maxay ku gubaysaa biqudrati illaahi tabaaraka wa tacaala laakiin bidabciha ma gubaysa soo halka markaas waxa way mutakalimiinta shaaciro hadda akhriyo way isku haystaan waxay yiraahdaan qaarkood bi dabciya ah wax ku gubtaa taana markaas waxa waa kufri bay yiraahdeen hadii la yiraahdo quwi iyo awood wax ku gubtaana iyana waa kufri bay yiraahdeen bayday qaadi jireen waxay dhihi jireen waman yaqul bi dabci fadaka kufrun waman yaqul bil quwwati fadaka ab'adu baydu caasa jiray <laughs> waa kii lahaa sheekha loo yaqaano doctor safar alxawaari kitaabkiisa loo yaqaano manhaj mashaacir fi alcaqiida ayaa wuxuu yidhi markaas waxaa weeyaan waxay ka hadlayaan dab bay isku haystaan ma haddii la yidhaha dabci wax ku gubi ama qudur wax ku gubi magaalnimo misema isku haystaan sifaad ilayna way inkireen buu yidhi okay marka marka halkaas waa sidaase mas'aladaasi marka wuxuu yidhi halkaasuu mariyey jamaca markaa waxaa weeyaan saxdii waxaa weeyaan cudurna horta iski uma gudbo ee biqudratillahi buu ku gudbaa oo laacad waa uma gudbo weeyaan وفر من المجذوبنا سين هدونا عقيده كاغا خمان oo loo oran low low aad u dhihin waa inaad marka digtoonaato inaad digtooni qaadatanna waa sax oo markaas waxa way khuduu xidra kuma yaandi ya hadi ruuxi laftiisa xaraqiyo ila dishaa soo galab in kaar qabaan maxay duligeenaad way wax kale idin muna hoos badbaday intaas muddo intaas miilama garaba dhii moogtahay marka taas weyn qalbiga qofka marka la ilaalinaya marka iska ilaali marka horeba la leeyahay waa sida macnaheedu balaynu soconay eh. wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam wala safar abu yiri wala haama wa haamana ma jirto haamada waxa yiraahdeen marka jaahiliga ayaa waxay u arkayeen qofka hadii la dilo oo kadibna waxa weeye haamada horta waa waa waa fiidmeerta fiidmeerta soo taqanin fiidmeerta haamada yiraaha marka waxay dhihi jireen guriga markay dulisaagto waxa uu aargudaysaa he ninkii la dilay madaxiisi baa shimbir noqdayo ii erguda buu leeyahay dhihi jiray waxaa sina ma jirin nabigu leeyahay alayhi salaam walaa safar bil safar leeyahay ma bimaana bish way jirtaa laakiin bil safar oo dadka wax yeesha ma jirta dee soo islaamu wax iska dhaayaan allah waa bil safar naga aamu sabuuqa naga daawo bil safar ilaahay nagu safriile <laughs> shin qaniyo saad waxa iska wada qiyaas qaateen oo <laughs> safar waxa uu waa bil safar ilaahay nagu safriile iska leeyahay war balaa yarab walaa yaxul mawrudu cala musixna waa jamaca hore soo sheegnay allahu mustacaan calayhi tula waa saas ah. waayahay allahu mustacaan calayhi tula waxaan ku jiro kitaabu kitaabu shacir soo ma ya kitaabu shacr kitaabu shacri shacr timi baalka kitaab yahay ah باب السنة السنة يباب في الشعر تمها يعني حديث متفرق وباب كان قصة ويان وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن النافع عن أبيه نافع عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره هو أمر بإحفاء الشوارب شارفها إلا قويو وإحفاء وإعفاء اللحى قركنا إلا سيد لسيد la daayuu nabigu amray calayhi salaatu wasalaam garhka marka tin lagama goyn karo xaaraam weeyaan looma dhowaan karo garhka waxa weeyaan markaas waxa weeyaan fuqahada qaar baa waxay yidhaaheen waa la yar gaagaabin karaa ha waa la iska yar gaagaabin karaa bay qaarkood yidhaaheen waa baatil wax ka jira male nabiga sala allahu alay wasalam ilaa shan riwaayaan hadda ka xabsanahay ucfu lixa nabigu yidhi sala allahu alay wasalam wafilu lixaana nabigu sal allahu alay wasalam wuu yidhi urukhu lixaana wuu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam waxaa kaluu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam yacni markaas waxaa weeyaan ucfu lixa wakhaalifu lmajuusana nabigu sala allahu alay wasalam uu yidhi haddaba waxaan dhahaynaa markaa amar baa meesha yaalna walamru yaqtadi lwujuub ta kale in la khilaafo maxay tahay yahuud iyo nasaaniya majuus in la khilaafo xukumkeedu ma sunna mee waa waajib ijmaacan waa la khilaafi markaa alimaam waxaad aad u akrideen kitaabka muskila ibnu taymiya raximah llahu tacaala ee loo yaqaano iqtidaau siraat almustaqiim mukhaalafata asxaabi aljaxiim kitabka la yidhaha allahuma istacaan caleyhi tuqlaan ah hey sharfaha hadda la baxda garkan xirtana waa kiristaanimo iyadu واي لفتيذ هو رقم كرسان وانت شبه بقوم فهو منهم وحدثني عن مالك بن شاب زوري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمعه مغلب معاوية من أبي سفيان عام حج الصنم في حجي وهو على المنبر المنبر قيسه وصارا وتناول وحصول الله قصة بمعنى مركا الناس قصة قيبت معه qusata min shacrin qaybtimaa kaana fii yadi xarasiyin nin xarasiya qacantiisa kusugna xarasigu waa ka ilaalinaya waa istaafkiisii yaquulu isagoo leh yaa ahla almadiinati ree madiinow ayna culamaaukum aw culimmadiinii samictu rasuulalahi maqlay sal allahu alay slam yumha isagoo nahiyaya can mithli haadihi tan oo kale wayaquulu uu leeyahay inamaa halakad banuu israa'iil way halaagsantay xiina ittakhadad markay samaysteen haadihi tan nisaa'ahum dumarkoogii waa maxay waa timaha ayaa markaa timo kale lagu xiidhnayaa qaybtan wuu soo qaado waa qaybtii timaha gabadhu ay kusii xidhiidhinayso weeyaan marka haddaba markaas waxaa weeyaan qaarkood waxay dhahan culimada qaybo ka mid yihiin timo tima unbaa tima in lagu xidhiiyo la diidayaa suuf iyo dhogor waa ku xidhiin kartaa bay yidhaaheen marana waa iskaga sii xidhiin kartaa bay yidhaaheen sida raajixee sawaabka ah waxba laguma xidhiin kara timaha inta ilaahay kuu daayo tabaaraka watacaala intaa uun wuxuugow ilaasho dhaqaalayso amaa laakiin inta kale tin laguma deli karo waxa weeyaan ciyaalka markaa waxaw madaxa wax loo wada sulayo waa xaaraan markaa qusatan bimacnaa waa naasiyati shacri timaha qeybtan fooda waxaa kala yidhaaheen huwa maa aqbala cala aljabhati min shacri ra'si waa wixii wejiga soo qaabila ee timaha madaxa timaha ku yaala ah waa intaa markaa fooda macnaa waayo wuxuu yidhi xadaani xadiidka isagana xadiidka hore markaas waxaa weeyaan soo saaray muslim kan dambana markaa waa muttafaqun calayhiba waxadaanii camaar can ziyad bnu sacd can bishaabi zuhriyan oo samica maqlay yaquul isagoo leh sadala rasuul sa slam uu sii daayay naasiyatu foodiisii maasha allah ilaha intuu doono uma faraqa bacda dalika intaa kadib intaa dabadeed uu kala asooray uma faraqa uu kala asooray bacda dalika intaa dabadeed haye ma laga qaadanaya tibaan nala baxayna sunno tahay laa wax ka jira mal waaya timaha in lala baxo hadii waa sunno la yidhaha nafsuhaa waa bidco iyada lafteeda bidcaa sunna idan waxaan sunna sunna ku magacdoo bidce dayib oo waa yahay nebigu sala allahu alay slam soo kantibiisa dhaadhaareen oo xadiida barkood ay tilmaameen garbaha inuu joogeynba war waxaan dhahaynaa mas'alada iyada ah nabiga abuur bay ahayd calayhi salaatu wasalaam waxaan ku dhihi adu waad madowdee nebigu ma madoobayna dhaqso casawdii madowgani waxaan iska baabii dhahayaa haye waa abuur ma deen qaraa casaanka nebiga sala allahu alay lagagama dayn karo waayo de waa badooda sidaa laku abuuraa tahay adigana sidaa laku abuuraa tahay sidaa darteed kuwan timaha hadda la baxa waxaad arkaysa intaa yani waa waa coof cadaad isku ururtay mooyaane ma aha waxa waa gundhur sax ma aha waa jurqo weeyaan <laughs> dhagaa timuhu dhagaa ma soo dhaafaan haddaad la dhaqantood la fadhiisatood arkaysaa midda kale waa dhanxayrin si ay hoos ugu soo dhaadhacaan intan hoosay jiraan intan hoos dhan way jiraan waa culimmada dhanxayrintaa weeyaan warkaana idiin og la iswaalin aynu soconno qaala maalik wuxuuri raximah llahu tacaala laysa cala rajuli <laughs> ninka dushiisa maaha yandiru inuu eego ilaa shacri ilaa shacri imraati imraati ibnihi wiilkiisa xaaskiisa tibeeda inuu eego waxba dhib male aw shacri imraati ummi imraati hooyadii hooyadeed maya xaaskiisa hooyadeed baan ujeeda waa sodohdii inuu eego tibeheeda ba-sun wax dhibaataa ah kuma sugno waayo maxram bay ku yihiin soo maaha gabadha wiilkaagu uu guursadayna dee weligeed ma guursan kartid oo dee waxa weeye waa xaaraan bay kaa tahay maxram bay ku noqonaysaa waxa weeye maxram baad u noqon kartaa safarka waad raaci kartaa sodohana waa saas kale weligaa xataa dad gabadheeda furto ma dhawaan kartid waayo allahumma mustacaan calayhi tuqlaan marka taasuu ka hadlaya macnaha waxadathanii can malik an naafic can cabdillahi bni cumar annahu kaana waxaa yagraw kina cala iqsaa'a in la isdhufaano oo xiniyaha la iska siibo wayaquulu wuxuu dhihi jiray fiihi ay fii ibqaa'ihi in la baaqi yeelo xiriyaha oo laga tago ay fiihi ay fii tarkii in laga tago dhufaankaas tamaamul khalqi abuur dhamaystiran baa ku sugan soo ma ogid waxaad yar noqon wax nacas nacas oo si awn raqannimadaadaad tagaysa soo maada fahmin orgida maxaa orgida maxaa loo tumaayo wananka waxa loo tumaa raganimada inay ka tagto markaas oo iska cayilaan oo iska daaqaan adna waxaad noqonu canjeeraad dhaansato oo markaas waxaa weeyaan isku darto mooyaane <laughs> konton xaboo canjeeraa inaad saddex waqti cunto mooyaane hada waxba markaas waxaa weyaan <laughs> ma ansaxayaan markaa waaye wax nafla noqon mayse نما نقول سيدي وحدثني عن مالك عن صفان بن الصليم أنه برق وحسوق النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلي أنا وكاف اليتيم أني قفك أغونك كفالة قاضع أنا وكاف اليتيم مرقى له قفك أغونك كفيل كوء إيا أنيقو أو لغيره غير كيبة يعني وحمان خلطي أنا أنيقى وكاف اليتيم قفك أغونك كفالة قاضع كافل كاسو له أغونك أصغنا له قرابوة أو لغيرها ما قرابوة يونو نقرب في الجنة جنة وحكونا كهاتين سيدا لبدا سوكلي إذا اتقى لكم مركو إلهي كبقوا وأشار بأصبعيه لبدي سفرات بكل شر الوسطى فالحضية والتي تلي بهامتي سوك كحيتي مركوا لبداس اللهم استعانوا عليه تقلان باب إصلاح الشعر اتماحا لوناجيه بابيه وحدثني عن مالك عن يحيى سعيد الأنساري أن باقتات الأنساري قال لرسول الله وحكولي صلى الله عليه وسلم رسولك وحكولي عليه الصلاة والسلام إن لي وحديث ما تجمة هرب أفأرجلها مياه فيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حول نعم وأكرمها وليباتنا كرامة وناجي فكان أبو قتاته وحوى ربما دهنا إنه صبكها صورة قلعه في اليوم مالك مرغتين لمجر ولما شيدرتي قال رسول الله وكولي صلى الله عليه وسلم نعمها وأكرمها كرامة وحدثني عن مالك عن زيد بن أصلا من عطاء بن يسار أخبره qaala wuxuu ihi kaana rasuulla wuxuu sal allahu alay slam fi lmasjidi misaaka dhexdiisa ku sugnaa fadakhala rajul nin baa soo galay faa'ida ra'si madaxiisuu fadlisan yahay walixyati iyo garhkiisii fa ashaara ileyh rasuullahi baa fartay ku fiiqay sala allahu alay wasalam biyadii qacantiisii waayahay ana an akhruj markaa bax markaas kaana waxaad moodaa yacnii islaaxa shacr qaasii timihiisa inuu madaxiisa timaha timaha ku yaala inuu soo wanaajiyo walixyatiyo garhkiisa fafacalad rajul ninkii siduu sameeyey uma rajaca uu soo noqday faqaala rasulla wxu uhi sal allahu alay slam alaysa haadaa khayran miyuna kaaskaga khayr badnayn min an yaatiya axadukum midkiin inuu yimaado faa'ira ra'si madaxiisa isagoo fadhisan yahay kaanahu shaydaan shaydaan moodaba shaydaan shaydaan dhalay baad moodaa kamaa baawhumaa jaa wuxuu ka duwaad yahay fii sabqi shacri timaha in la rajeeyo waa yahay waxadathanii عن مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري قال وحوري ضنبا مدك لغلي يحيى وحوغو غوبد با رباي لاغو دايسو لاغو دغو سوموغي قال اخبرني وحوري محمد بن ابراهيم التيمي واي ورخمي عن سلامه بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن الاسود بن عبد يغوث قال وحوري وكان هو جليسنكي مرقا لا فديه لهم يقه وكان هو ابيض اللحيه غركي اسمه عدي ورغاسي مدخيسا قال وحوري فقد علي وحو كسو كلاي ذات يوم مالما المها كميده وقد حمرهما مرقاس وحويا اللهم mustacaan guduudiyey qaala wuxuu yihi faqaala lahu lqowmu dadkii baa ku yidhi haadaakaasi axsanuu wanaagsan yahay faqaala wuxuu yidhi ina ummii hooyaday caayishata ahayd zawja nabi nabiga xaaskiisiahay sala allahu alay wasalam arsalad way soo dirtay ilaya xaggayga albaarixata xalay jaariyata gabadheedii mukayl addoonteedii mukhaylo la dhihi jiray adoonteedii nukhaylo la dhihi jiray soo dartay fa aqsamad calaya waxay igu dhaaratay caaisha la asbuqanna inaan ranjeeyo wallaahi inaan ranjeeyin bay igu tiri dee ibraaru muqsim qofka dhaartay inoo baarnimo sameeyan waa sunnadii nabiga sala allahu alay wasalam wa akhbaratni waxay u warantay an abubakr sidiiq kaan inuu hayo asbuqu kii ranjeeyaa qaala yaxyaa wuxuu ihi samictu maalikan maa maqlay yaquulu isagoo le fii sawi shaari timaha la rinjeeyo bisawaadi madowna lagu rinjeeyo lam asmac maana maqal fii daalika arrinkaas shay-an shay macluuman la og yahay wagayru daalika kaa kayrkii oo min asabqi ranjiga ana ayaa axabo ilaya xaggayga loo kalkacayb leeyahay war caadi oo ku sugan ma maqal laakiin anugu in la iska aan jecelahay wa tarku sabqi kullihi in ranjiyeenta dhammaanteedba la iska daayo madow iyo keyrkiina waasicu way iska banaan tahay waa iska waasic laysa cala annaasi dadka dushooda maaha fiihi dhexdiisa dayiqun wax ciriiriya qaala wuxuu uhi wasamitu maalikan baa maqlay yaquulu isagoo le fii hada alxadiidi waxaa ku sugan bayaanun caddayn ana rasuululahi sala allahu alay wasalama lam yasbaq inuunan ranjeelin walow sabaqa rasuululahi hadduu ranjeeyeyna sala allahu alay wasalam la arsalan way soo diri lahayd bidaalika arrinka caaishatu ilaa cabdiraxmaan al aswad loo soo diri lahayd لهيد باو ما شباب يمر ويسمر يبيه ماغا ومن التعوذ ما ينقلع وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى سعيد الأنساري أنه قال وحوري بلغني وحي سوقنا أن خالد بن الوليد قال لي لرسول الله إنه صلى الله عليه وسلم inii aniga urawacu waa layga argagaxiyaa waan soo boodaa fii manaami hurdadayda oo waan argagaxaa faqaala lahu rasul baa kuuhi sal allahu alay slam qul waxaa tidhahdaa bika acuudu waxaan magan gelayaa bikalimaati illahi kelmadaa ilaahay ataamati ee dhammayska tiran min qadabihi allah cadhadiisaan ka magan gelayaa wa ciqaabihi ciqaabtiisa wa sharqi cibaadii addoommadiisa sharqooga min hamasaati shayaani shayaanka wa min hamasaati shayaani shayaanka waali shayaadiinta waalidoodana waan ka magan galay waan yaxduruuna iyo inay soo xaadiraan waxadathanii can maalik xamed saciid al-insaar annahu qaal قال وحور اصليه برسول الله صلى الله عليه وسلم فرغاو وحور كي افريت من مرحبك ومن الجن جنك كبيره يطلب ولا دبا عرويا بشعلتين دنبيل او من نار دبعة كلما ما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم راه ارخي فقال له جرير با كيري افلا علمك ما كبرى فكلمات كلمه هن اعتراضه اذا قلت هن مرقى اعتراضنا ضفي علي كبخت كدميسو شعلته مرقى دبيشيسو وفرض وخرب وكدعيو لفي افكيسه وخرقه ودعيده اللي فيه افكيسه ودعيده افكن بودعيده فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ها فقال جبريل وحيري فقل وحات لذا أعوذ بك بوجه الله الكريم أعوذ حمين قليا بوجه الله إلى وجه ليسا أليه الكريم ونفسنا وبكلمات الله كلمة إلهي التعامات رميس كترم الله تيقواسو لا يجاوزهن ورقود بكرم برغو مد ونفسا ولا فاجر مد من شرق ماشي شرق وكلمة قليا ينزل من السماء سمد كسودك ومن شرق وشرق ماشي شرقي يعرج السكرة فيها الصمد وشرق ماشي شرطي ذراع في الأرض قولك كسوى بغلا إيه، ذراع في الأرض قولك مرخى قطح أبورما إيه وشرط ماشي شرطي يخرج منها كسوى بحا قولك ومن فتن, فتن الليل هبينك في ديسة إيه والنهار مالك إيه ومن طوارق الليل هبينك وحيالها سوى قورة إيه والنهار مالك وحيالها مالك يدفك وحيالها سوى قورة إلا طارق من قو... لسو... إلا... إلا طارق من سو قورا يمويانه أو يقرق بخير خير لسو قورا يمويانه يا رحمن الرحمن وحدثني عن باري عن سلمة بصالح الصمان عربيه أبيه الصمان أبي أبي صالح الصمان عالم دولة سب... أن رجل أمير الصلاة قبيل خير الصلاة قال وحيري ما نمت ما نصيحا هذه الليلة تهبينكن فقال له رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم من أي شيء محال تسيحا ويدي فقال وحول لدغت وحيق لنتي عقرم قليل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلم نعم. أما إنك أذيك لو قلت هذا دي الهي حين أمسيت من خلق لبيستي أعوذ وحمي أنقلي بكلمات الله تساماتي كالمدان هاي أميس كتنم من شرق ما شيء شرق خلق إله أبري لم تبرغك همين الهتين وحدثني عن مالي عن صمي مولا أي بكر عن القعقاع بن حكيم أن كعب الأحبار قال وحوري لولا هدي كلمات كالمدان يجد لهم يقولون أن الله لجعلت اليهود وحيقد إلى حمار ضبير ويستحر له معناه فقيل له حلوين وما هم كلمات كاسمحين فقالوا وحور وحمرها عوذ بوجه الله الله وجه يسمى ينقل العظيم أيوي وجهي سمين قلي العظيم إيوين الذي الله صلى ليس شيء شيء رجل أعظم كوي, أعظم كوي منه حقيسة وبكلمات الله كلمة لها ومن قلي التامات يرميس كترم التي كواصل التي كواصل لا يجاوزهن ونقدين برغو مد باره ولا فاجر مد فاجر طونا وبأسماء الله ما من قلي الحسنى ونفسا كلها دمانتين ما علمت وحي أغاي منها حقيقة يومات الله معلم عن أغيم من شرق ما شرق خلق وأبوري وبراء ومرقص حاويا وبراء وأبوري وذراء وأبوري اسم معنى والله أعلم صلى الله عليه وسلم Gracias.